الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay markaan shuruudii iyo muqadimaadkii ka soo baxnay baabu sifati الصalaaة salaada qaabka loo tukanayo bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ayuu baabkan ku saabsan yahay mualifku raxima allahu tacaala wuxuu kaga hadli doonaa salaada marka la tacriifinayo salaad maxaa la yidhaahdaa inta la qeexabaa baabkan loo sameeyey oo markay ka hadlayaan salaad maxaa sharcigeenna loo yaqaan waxay yidhahdeen waa fal la samaynayo iyo wax la aqrinayo oo allahu akbarna ka bilowda assalaamu calaykumna ku dhammaata haddaba salaadii allahu akbar laga bilaabo ilaa assalaamu calaykum laga yidhaahdaa wixii la samayn lahaa oo ama qowl iyo wax la aqriyo ah ama ficil iyo wax la sameeyo ah bay ku saabsanaan doonaan qowlkeedu waxaa ka mida xirashada waxaa ka mida faatixadii iyo wixii la aqrin lahaa waxaa ka mida ataxiyaadkii sujuudiyo rukuucda wixii la aqrin lahaayoo dhan qaybta qowlka ay soo gelayaan qaybna waa ficilo taagnida laga bilaabo rukuucda mar iyo wixii ka dambeeya katoositaanka sujuudaha iyo katoositaankooda fadhigii ataxiyaadka intaasoo dhanina waxay ka mid yihiin afcaasha arkaanu salaa baa la yidhahdaa marka waxaa intaa dhacaya laba qaybood buu xukum ahaan noqon qayb inaan salaadu ka maarmi karin haddii la awoodo oo waajibaad la yidhaahdo ama arkaan la yidhaahdo ama furuud iyo faraa'id la yidhaahdo saddexdaa waa isku macna fi lmadhabi markaynu halkan joogno oo halka intaynu baabkan marayno salaada iyo haddaynu idhahnaa waxaasi waajib weeye ama aada marata farad weeye ama aada marta rukni weeye isku macno wey laakiin masalada isku macnonimadu waxaa inaad ogaataayoo shaaficiyaan ka hadlaynaa xanaabilo waajib iyo rugni kala qaaday maaha waxaan ka hadlaynaa qaybta labaadna waa qayb sunan ahoo dhammaystir ah laakiin salaadu la-aanteed ay ansaxayso tii buu bilaabayaa mualifku raximahu llahu tacaala marka salaada la tacriifinaya laleeyahay waa aqwaal iyo afcaal allahu akbar ka bilaabata asalaamu calaykumna ku dhammaata waa sida asalka iyo qaalibkaa weeye laakiin hal midoo waxaa jira la-aantiina salaaddu aynan soconaynin qowl la aan ahayn ficil la aan ahayn oo niyo ah niyadu qowlla ma aha ficilna ma aha markii saa la ysaga itlaaqo walow qowl la soo gelin kara haddii meel un lagaga soo riixriixo niyada la dhihi karaa qowlulqalbi weeye qalbiga qowlkiisii weeye laakiin haddii la iطlaaqa qowlka lisaanka iyo afka waxa ka soo baxay ku dhacdaa ayib wuxuu yidhi yundabu waxaa sunno ah an yaquuma inuu istaaga lahaa salaadii bacda faraaqi اliqaamati iqaamada marka laga baxa kadib waa haddii uu salaada jamaaco iyo dad la tukanayo weeye haddiiba keligii uu tukanayo isagaa taagnida ugu aqimanaya oo hore uu is istaagayaa haddii aad jamaaco la tukanayso meeshana qof kale uu aqimayoon adiga ahayn qofkii aqimaya aqimka wuu istaagaa laakiin dadka inta kale inta iqaamada laga dhammaynayo in la sugoon la kicin baa wanaagsan haddii la kacana dembi maaha haddii la kaca dembi maaha laakiin inaan la kicin baa wanaagsan wey oo maxaa u daliilah nabigeennaa tilmaamay sala allahu alayh waalihi wasalam nabigeenna saxaabaduu la hadlayo wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu falaa taquumuu xataa tarawnii kharajtu haddii salaada la aqimo ha istaagina ilaa ay aragtaan anoo soo baxay halka waxaa laga gartay nabigu isaga oon soo bixin baa la aqimi jiray muadiniintii weliba gaar ahaan bilaal qofkii markii wax la raaciyo muddona uu daba socdo waxyaabo badan iyo castaami iyo calaamado badan buu ku gartaa marna aqimkuuba nabiga ugu yeedhi jiray marna saansaan iyo dhaqdhaqaaq buu arki jiray tilmaamaya in nabigii soo diyaar garoobay sala allahu calay alih wasalam markaasuu aqimi jiray mararka qaarkood wuxuu aqimka dhammayn jiray nabigoon gurigiisa weli ka soo bixin si masaladaa gurigii weli lagama soo bixin aydan ula yaabin aan idiin sawiro guriga nabigi iyo masaajidka salaadii iyo mixraabku siday kala ahaayeen ilaan hadda masaajidka nabigu sidii uma dhisna waxbaa laga bedelay markii masaajidku sidan uu yahay halkana imaamku meesha uu istaaga ay tahay halkaasay ku yiileen qolalka nabigu alay slam albaabku ka soo gelayo daahiya albaabkun baa ka xigay masaajidka gurigu masaajidku u soo jeeday marka daahiya marka la dhaqdhaqaajiyo ama qofku dhaqdhaqaaqo ninka halkan jooga ee ishiisu xagga jirtee waardiyeynaya marar badan waxna waa arki jiray waana garan jiray saa darteed gurigii kama soo bixin waana la aqimay macnaheedu ma aha xaafadii buu jiraayo xagguu degan yahaydeenna ma aha gurigiibaa isla masaajidkii ah marka nabigu wuxuu yidhi falaa taquumu haddii la aqimo ha istaagina marka laba in la helo la aimo imaamkiina haddii la aqimo imaamkiina uusan soo bixin in la iska sii fadhiyaa la rabaa innaga laakiin muadinka waa soo istaaga waa la sii wada istaaga dadku waa degdegsan yahay intaa salaada masaajka la sugayaabaa la cadaaban yahay waad moodaa xabsi lagu jiraa haddiiba imaam muadinkii aqimka dhammeeyo imaamkii oo ag taagan uu waayo isna kurbaa ku dhiciyo bareeshar baa fuuli xag iyo xagguu fiirino ma sii taagnaan karo dadkuna markaaba hareera firis baa la bilaabayo awey maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay waxaa laga yaabaaba hadduu albaabka soo furayo soo baxayo intii la tiigsaday in qaylaba dhacdo laakiin nabiga maxaa dhici jirtay alayh salaam maalmo hebeen habeenada ka mida salaadii baa la aqimay markuu soo baxay nin baa ku dhegay oo waanku rabaa yidhi dadkiina waa taagan yahagow halkaasuu la istaagay si ula taagnaa ee ula taagnaa dadkiina u taagnaayeen bay qaar taagnidii ku lulmoodeen laakiin intaa waa la sabrayaa waa la sugayaa oo dadkani inta ay masaajka joogaanba cibaaday ku jiraanoo waaba ku raaxaysanayaan innagana saacad daqiiqadaha lagu jiraa xabsi ah marka waxba imaamku hadduu yar daaho baabu salaatiljamaca nagu tegi doonaa faahfaahinteedee waxba dulqaad ha la yeesho durba dhiiggan daqiiqad gudaheed karaya ee boqolka garaacaya ha laga daayo sababta idinkuka caawina nagu caawina waxaa weeye ilaa imaamka la arka xataa haddii la aqimeeyo inaan istaagin iska fadhi wardigaaga iyo qur-aankaaga iska wado markuu soo baxay istaag laakiin imaamkii oon dhaweyn muaadinkii oon aqiminba haddaad sii istaagto de marka horeba nin degdegsan baad ahayde waxay kusii daahayaba dagaal wey wayundabu waxaa labaadoo sunno ah asafu lwalu safka hore sunno weeye isagana nabiguna alay slam baa tilmaamo wuxuu yidhi dadku hadday ogaan lahaayeen fadliga iyo ajirka inaad mu'adin noqoto iyo safka hore inaad gasho ku jira hadday ogaan lahaayeen oo kadib aynan dadka ka hormari karin oo intii la tartamo la ysku qabsado boosaska bannaan qofna qof ugama tanaasuleen qorituur maahane qorituur buu geli lahaa dee masaajidkii dad baa naga soo horreeyey oo meel baa bannaanayd ama labo innagoo kooxa isku qabsannay anaa soo horreeye olay anaa soo horreeye olaan isu qabsannay nin walba fadliga meesha yaalla intuu la eg yahay cidna cid uma quudheen cidnana cid uma hurteen qori tuur buu geli lahaa xadiidkaa masalo kale uu min baabi alfaa'iida kuu tilmaamay khayrka oo loo tartamo iyo iihaarka qofkoo la dooroo la hormariyo isku baab ma aha walidaalika waxay yidhahdeen qaacidadii fuqahadeennu aliithaaru fi lqurabi makruuhun qof inaad iska hormariso ilaahay u dhowaansho khayrka wixii ahaa waa laga fiican yahay safka hore gadaal intaa isu qabata adugu gal inaad tirahda waa laga fiican yahay waayo wuxuu u gelaya ugu cararaya ajirka aduguma bahnid miya adduunyo hadday timaadda xaggee la fadhiistaa iyo maxaa la cunaa iyo way fiican tahay inaad adugu intaa dib isu qabato aad tirahda ha lagaa horeeyo laakiin ta aakhara markay timaaddo xadiidkaasaa laga gartay yidhaahdeen aadaankii iyo aqimkii qofna inaasan qof u hormariyeeno nebigu ku dhiirigeliye tartan iyo qorituur inaad gasho maxaad u geli aliaaru fi lqurabi makruuhun wa fii hayrihi maxbuubun waxaan alla u dhowaansho cibaadaad ahayn oo dhan way fiican tahay dadka inaad uga tanaasusho laakiin khalkiiyo ajirka inaad uga tanaasusho maaha safka hore haddaad ku jirto duq hebel baa yimid iyo siyaasi baa yimid iyo sheekh baa yimid iyo shaqadaada maaha booskaa hadhow nin walba isagoo qaawan buu aakhare tegi ajirkan baana lagu kala badin taa aakhare cidna ha iska hormarin laakiin hadday noqoto kuraasta xaggee lagu fadhiistaa iyo raashaha iyo raashinka yaa la hor siiyaa iyo gaariga yaa horay geliya diyaaradda yaa kuraasta hore la siiyaa iyo qofkaad xurmaynayso hormari iyo qofkii tabar daraniyo waa loo baahan yahay taas marka safka horena fadligaasuu leeyahay wa taswiyatu sufuufi waxaa kaloo sunno ah taswiyatu sufuufi safafka in la simo baa iyadana sunnaa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray war safafka sima fa inna taswiyata asufuufi min tamaami asalaati min xusni asalaati min iqaamati asalaati saddexda lafdiba waa asixin salaada wanaaggeeda iyo ogitaankeeda iyo dhammaystirkeeda ay ka mid tahay marna wuxuuba yidhiba latusawunna sufuufakum safka waad simaysaan aw layukhaalifanna allaahu bayna quluubikum ama ilaahay qalbigiinuu isweydaarinayaayo foodunbaqoortunbaa isla wada gelaysaan dad iswada khilaafsan oo iswada dabagoynaya oo midba midka kala dabamaryan ayaad noqonaysaan maxaa sabab dembi aad fudaydsatay oo safaan la simina hadduu safaan la simin dartii cuquubadeedii dadkii kala yaacayaan oo qalbigoodu kala jeedsanayo dembi ka waaweyn haddii lagala ka waran wixii ka weynna kasii daran darandhe safka in la simo saasuu nabigu u dhiirigeliyey walilimaami imaamkaana aakadu sii adag dadka guud ahaan safka inay simaan waa sunno imaamku inuu safka simistiisa ka shaqeeyana waa mu'akad weeye way sii adag tahay waxaana laga qaatay nabigu ala sl isagoo sidaa dadka ula hadlay buu haddana sufuuf istaagi jiray oo kaanamaa yusawi lqadax inuu fallaadh usheeda toosinaya aad moodi jirta nabigu suu safka u toosinayo mararkaasuu markii cumarna radiallahu canhu dadkii markii la batay dad buu diri jiray salaada ma geli jirin ilaa uu safafta lasoo dhexmaroo la yidhaahdo waa lasoo simay sharcigu haddaba maqsadkiisu safka in la toosiyo wey haddii dad loo dirayo iyo hadda haddii layman la samaynayo waa wasaa'il xaqiijinaya baabulmasaalix almursala ragga qaarba waxay moodeen masaajidda sajaayadaha layn kale lagu istaagaya safka caawinaya qaar bay la gashay baabulbidca wey masaajidka waa in mid aan siman la dhigo hadduu saa leeyahay dee gogosha dhan baa haka qaada bidca wey xilliga nabiga gogo lama dhigi jirin laakiin gogoshiina waan ogolay masaajidkana ha dumiyo dhagax kama dhisnaan jirin xilligii nabigo dhis iyo geed buu ahaaye masaajidda geeda ku wada celiyo wixii maqaasida sharciga xaqiijinaya isagana aayada isaga ayna ahayn gubo sharcidi kama rabto oo berri markaa yar duugowda waa la tuuri safku haddaba simitaankiisa cumar dad buu u diri jiray ilaa lasoo simo nabigana waa simi jiray maalinka uu leeyahay haddii kale qalbigiina iskhilaafi wuxuu is yidhi way barteen safka sida loo simo markuu allaahu akbar inuu dhaho uu taagan yahay unbuu saa u jalleecay nin dadka ka soo horeeyuu arkay dan markaasuu wuxuu yidhi safka waad simaysaan haddii kale ilaahay qalbigiinna uu kala jeedinaya wa itmaamu safi alwali falwal safka hore in la dhammaystira midba midkuu ka horeeyana iyana sunno weeye meeshan salaad jamaaca laga hadlaya iyadana daliil khaasaa loo hayaayo nabigeenna alay sala slam saxaabaduu la hadlay maalin wuxuu yidhi alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaaika waraadhan ma u safataan sida malaa'igtu u safato cinda rabbiha rabbigeed agtiisa markaasay yidhahdeen oo rabbi sidee bay u saftaan wuxuu yidhi rasuula yaa rasuulallaahi sidee bay u saftaan markaasuu wuxuu yidhi safafka horay buuxiyaan safkana way isku dhejiyaan halkaa iyo halkaa lama kala istaago safka inuu toosan yahay iyo inuu isku dhegan yahay waa laba masalo dadku dhinaca ha la isa saaro safkana ha la simo yaan la kala horeyn oo la kala dambayn laba khalad baa jira marka qolyo halkaa kale istaagayo haddaad ku soo yar durugta laga yaabo inuuba xusulka kuu dhiibo jagkaasiya laga yaabo iyo qolyo xarbulaqdaam ku jiro lugaha ku dagaalamaya lugaha la istaabsiiyaa la yidhi ee qofka ha lagu istaaga lama dhihin midbaa suu kuula sibuu lugtaadii qayr ka miduu ku istaagi markay ku oleshay ku xanuunto intaad dhibsata alla baxdana kani sunnadu ka cararayaa wuleh ku cayrsanayaa waad kala bixi waa kusii cayrsanayaa shalay casarkiibaa aniga iigu dambaysay shalay duhurkii baan leeh baan meel ku tukaday ina igu garab tukaday markaan rukuucnay lugtu igaga istaagay kacabaari oo la sheegtay rukuucdana yar dheeraatay baan ka durugsaday waa soo qaada waa igu istaagay haddana waxaa xasuustay deedna allahu naxariistiya sheekh maxamed adib wahaa baan u malaynayaa mise sheekh culimmada kale u ahaa baa loo dacwoodoo la yidhi masaajidkan sigiisku ahaa baan u malaynayaa lugtii baan naxanuuntay nalagu istaagayay wuxuu hi rag iska dhici u yidhi xarbil aqdaam baa ka socotee meesha lugaha lagu dagaalamaya ee rag iska dhici buu yidhi baa la yidhahdaa marka waa khalad lugaha halaysa saaraa la yidhi dadka lagu istaagilin lama dhihin dadku wuu xanuunsanayaa dadka qaar baa lugahooda aad adag yihiin kan kalena loga jiricsan yaha laga yaabaa nin baa xoog badan ninna waa tabar daran yahay nin baaba nabar iyo boog kaga taallaa qofkii haddii aad xanuujiso inaad dhibto looguma talagelin waxaa la rabaa lugaha in laysa saaro laakiin aan laysku istaagin in halkaa halkaa la kala istaago isoo maraa malagii galaha ay noqotona sida axnaaftu ay sameeyaanna waa khalad bal hindiga la tukadayo idinku turkiga mayd arag turkiguna isla axnaaf weeye la tukada wa jihatu yamiini limaami imaamka dhinaciisaa midig safka ah baana markuu qiblada u jeeda weeye baa afdalu sii fadli badan safkii saddex qaybood qaybna waa imaamka gadaashiisa qaybna waa imaamka midigtiisa qaybna waa imaamka bidixdiisa markuu qiblada u jeedaa midig iyo bidixda la qiimaynaya midigtaa u fadli badan haddaynan sunnada khilaafaynin bimacnaa haddaad laba tihiin sunnadu gadaal inaad istaagtaan wey labaan nahay oo midig baa fadli badanoon istaagaynaa lama ogola khalad weyn laakiin safku hadduu dheer yahoo bannaan yahay oo labada dhinacba wax ka bannaan yahay midigtaa fadli badan labaa loo deliishaday iyadana xadiid waa xadiid imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey xadiidka albara ibni caazib radi allahu canhu wa ardaah bara wuxuu leeyahay waxaan ahaan jiray idaa sallaynaa khalfa rasuuli llaahi sal ly slam waxaan ahaan jiray haddaan nabiga gadaashiisa ku tukana saxaabadu waxaanu ahaan jirnay axbabnaa an nakuuna can yamiinihi midigta inaan ka jirno baanu jeclaan jirnay yuqbilu calaynaa biwajhi xagga iyaga si uu ugu soo jeedsado waayo nabigu inta badan midig buu jeedsan jiray markuu salaada ka baxo sala allahu alay ali wasalam taasi waa mid xadiis labaadna waan haynaabay dhaheenoo caaisha waxaa laga wariyey oo ibnu maaja iyo abu daawud iyo ibnu xibbaan iyo ka wariyeen ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna calaa mayaamini sufuufi ilaah iyo malaa'igtiisu waxay u duceeyaan una naxariistaan ilaahay malaa'igtuna u duceeyaan kuwa safka midigta ku tukada xadiidkan waa khata min bacdi ruwaatiah cala sufuufi lwali wey safafka hore wey laakiin waxay yidhaahdeen daciif hadduu yahay sunnaan joognaaye kii baraana ku xoojiyo waa laba sow maaha mid saddexaadoo caamana waan ku kabaynaayo caaisho kaana yucjibuhu tayammunu fii tanaculihi fii wa wa fii shanihi kullihi dhe marka wax kastaba midigtuu jeclaan jiray marka midig baa ka fiican bay dhaheen midixe waa tafaaulna waa ku jiraayo asxaabulyamiin ilaah inuu kaa dhigo meesha kama madhna yidhah inaad tafaauleyso qolaa waxay yidhaahdeen war niman yahow bidixda way cidloobi hadday cidlowdana waa la dambaabi maxaa daliilo in la dambaabi xadii baan haynaa bay dheh xadiid ibni cumar oo waxaa jira yidhaahdeen ibni maajah wariyey oo nabiga alay salaatu salaam waxay xilligiisii intii midigta un la wada galay bay bidix cidlo noqoto wax gala la waayey markaasuu nabigu wuxuu yihi man camara maysarata almasjidi kutaba allaahu lahu kiflayni min alajr ninkii dhinacaa bidixida ah gala laba ajir baa ilaahay u qorayaa xadiikaa waa xadiid daciifo madaaruhu calaa layt bni abi sulaymin oo daciifa intaas sunankii ka horreeyey salaada loo istaagayey wey waad istaagtay safkiina waa la simay markii la aqimay kadib imaamkiina waa yimid adiyo imaamku inta laga bilaabo isku mid baa tihiin waxaa laydinka raba inaad samaysaan waxyar waxyar baa kala duwanaan doontaan uma yanwi kadib wuxuu niyoonayaa biqalbihi qalbiguu ka niyoonayaa niyaduu gelinayaa oo salaadiibuu niyoonayaa seen salaada u niyoon fain kaana hadday salaadani tahay fariidatan waajib wajaba waxaa waajibaya niyatu ficli salaati horta salaad inaad tukanaysa inaad niyooto kow halkaasay ka bilaaban salaadida waa labo waajib iyo sunno weeye maxaan samayn wa kownihaa inay tahay fardantii waajibkahaydna niyada waad gelin faradkii waa fara badan yahay oo shan weeye waa midee wa tacyiinuhaa inaad cayintaa waajibi duhran miyaa aw casran miyaa aw jumcatan miyaa masaladaasi waa mas'ale iska fududoo wejkeeda la garan karo waxaynu marar badan soo nidhi haddana ku celinaynaa sideedaba niyada waxaa la shardiyaa waxaa loo shardiyaa sababtu cibaadada iyo caadada mar way kala saartaa wixii caada ahaan loo samaynayo iyo wixii cibaada ahaan loo samaynayay kala saartaa adigu meeshan aad marna istaagaysa marna foorarsanayso ma jimicsi iyo jiim baad ku jirtaa mise cibaadaad gelaysaa horta waxaa kala saari niyadaada ilaan masaajidkana waad foorarsataa oo waad toostaa meesha jimicsiga iyo jiimkana intaad tagta aad foorarsataa oo istaagtaa oo weliba dhulka intaad tagtaad beerka iyo laabta dhigtaa ama wax qaadqaadaa ama boodboodaa intaaba waad samaysaa in ku dhow waxaanaad samaynaysaa macaade iyo jimicsiba mise waa cibaade iyo salaad waxaad leedahay waa cibaade iyo salaad horta niyo caadada iyo cibaadadii kala saar cibaadaadkii waxaa kaloo niyada aynu in badan soo sheegnay hadday cibaadaad isu eg jiraan haddana niyada waa in lagu kala saaraa xukunkii salaadii farad iyo sunnay u qaybsantay isku niyana maaha taa tukanaysa farad iyo sunno miday tahay waa inaad niyada ku dartaa markaad faradkii soo gaarto faradkii hal nooc keliya mahe isagiibaa badan isku rakcado maaha qiraa'ada isku qaab looma akriya qaarna hoos qaarna kor baa loo akriyaa tee weeye taa tukanayso ma saddex ragcadoodba ma afarba ma labaa ma duhurbaa ma casarbaa ma cishaa waa inaad salaadiina magacowdo waayo niyadiibaa weli waxbaa duuduuban waxaad samaynaysana niyo ahaan inuu kuu cad yahay wey weli masalada qalbigaad joognaan maxaa u daliila inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawa camal kastaba niyuu ku xihan yahay qof kasta wuxuu leeyahay wuxuu niyooday salaad baad niyootay salaadaada farad iyo sunno kaad niyootaad leedahay faradkii markii la yimaada duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishiya subax kaad niyootaad leedahay marka daba kii waktigiisu joogeed gudanaysay waa inaad ku ebeegtaa niyada way goormaa niyoodaa marka wayajibu waxaa waajiba qarnu daalika niyadaa in lala xiriiriyo bitakbiiri allaahu akbar markaad leedahay niyadu waa inay joogtaa oo adoo maqan oo wax kala maaminaya ama xisaab kale goynaya oo isku daraya ama rag la xaaja qaadanaya oo garamaya oon is ogeyn allahu akbar inaadan dhihin wey de mararka qaarkood haddii meel wax kaaga furan yahay way dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara safkii markaa u istaagtaa qaylo yeertay qayladii baad raacday allahu akbar baad tihi gooraad tiri ismoogid taasi niyo ma aha niyo waxaa la yidhaahdaa qalbi joogoo xaadira nin maqanna qalbigiisii ma joogo oo soo ma dhici karto inuu xaggiina jiro salaadana la jiro waxaan leenahay jawaabteedu fii suurati اaxzaab baa waxaa ku jirtay maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi qalbi laba qalbi ma laha soomaalina waxay tiray u tiri laabi laba uwadala laabi laba hal mar ma wada qaado xagga haddaad ku maqan tahay tan lama joogtid haddaba nin suuqa wax kala gedinaya allaahu akbartiisu wuxuu xirtayba lama yaqaan salaaduna maxay ku xihantaa takbiirta markaad xihanayso hadhow dhexda waxoogay aabadyar safartii haddaad rabtee wayajibu waxaa takbiirta inay la xiriirto wey see buu la xiriirinayaa fa yuxdiruhu wuxuu ku laaziman wujuub buu usoo xaadirnay waxaa waajib kugu ah salaadanaad tukanayso in maskaxdaadi iyo qalbigaaga ay xaadir ku tahay markaad allahu akbar leedahay wayatalafadu bihi waana ku hadlayaa nadban sunanimo waajib ma qalbiga xaadirintiisu waa waajib laakiin ku dhawaqu sunno weeyuu yidhi maxaa sababa si carabka iyo qalbigu isu kaashadaan inay iskaashadaan baa la rabaa buu yidhi kutubtii horena waan ku soo marnaye wayatalafadu bihi nadban daliil ma laha wax la yaqiinay xilligii nabi iyo saxaabana radiallahu canhum ma aha wax salafkii ummaddu yaqiineenna ma aha wax imaamu shaafici iyo shaaficiyadii hore ay ogaayeenna ma aha mutaakhiriintii dambaa keenayo la yar qumanaatay iyagiina isku raaci waaye oo qolo markay waa sunno dhaheen shaaficiyadii qolaa tidhi sunno meehe bidco waay waxaanan soo sheegnay waxaa ka mida shihaabu diin اladraaci raximah اllahu tacaala waxaan isku dayi doonaa markaan minhaajka gaaro masaladaa kitaabkiisii uu ku yiri inaan keenay minhaajka uu ku sharxay intaa kaa ka gaaraysa laakiin masaladan markaad maraysa sharxa minhaajka muqni muxtaaj alkhaiib shirbiini halkaa sharaxeeda hoos ugu deg wa qaala adraciyu bal huwa bidcatu wax daliila ma laha iyagiiba hadday isku hayhaystaan daliilla aynan lahayn dadkii horena aan la aqoonin aday adiga banaanka isaga mar wayaqsiduhu wuxuu u qasdayaa muqaarinan isagoo weliba la sii xiriirinaya liwali takbiiri takbiirta bilowgeeda allaahuda hore baad la xiriirin wayastasxibuhu wuuna la saaxiibiyo niyadu waa inay sii joogtaa xataa yafriqahu ilaa uu takbiirtii ka baxo aduu takbiirta bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda niyadu waa inay joogtaa intaa wixii ka dambeeya faataxa markaad bilowda haddaad yaraha safarto ama aad wax soo kala gedido ajirkiunbay waxu dhimiye salaada asixitaankeedii waxba yeeli mayso walaa yajibu waajib maaha atacarudu niyadii inaad ugu bambaxdo licadadi rakacaati imise ragcadood weeye salaadani arbaca rakacaatin iyo alaaa rakacaatin waajib maaha walalidaafatu in loo tiiriyo ila tacaala ilaahi lilaahi tacaala in la yidhaahdana waajib maaha walal adaaw adaa-anoo waktigeedii joogay inaad niyootood ku dartana waajib maaha aw ilqadaa ama inay qada tahay bal yundabu daalika intaasoo dhan waa iska sunno wuxuu leeyahay min baab niyadiisii xaqiijinteedii laakiin mar haddaad duhur niyooto duhurinu afar ragcadood yahay duhur labaadoo afar ragcadoodoo niyo kusii kala saari oo loo baahan yahay maaha waxaa tirintoodu waa iska tashadudka waswaaska badan keena wey waxaa haddii aad aada isugu sii adkayso wasbaas badan bay keenaan midna qaacid ahaan fiqiga u qabsada dalabada fiqigu hal mid qaacidaha u qaataan fii kutubifiqi iyo madaahibtu haddaad aragto mas'ale intii la sii waday fahamkeedii iyo camalfalkeedii culays uu keeno sii gudagalkaasaan daliil lahayn wey asalku saa wey inta adilada leh waa in yasiiroo fudud wey hadhow markii intaa la yidhi waxaa la yidhi allahu akbar markaad leedahay waa inaad salaadii niyeysantao qalbigaagu joogo intaasaa kugu filan waa lasii tashadd acda markaad leedahay waa inay joogtaa la yidhi nin walbaba al ma joogtay miya maantao dhan buu ku celcelinaya marka alla acuudu billahi min shaitan rajim audu billahi min shaitan rajim <laughs> allah audu billahi min shaitan rajim waxaa laga yaabaa afartii ragcadood salaada in la dhameeyo isaga allahu akbar kaan dhamaynin waswaaskaa waxaa keenay tashdiid iyo adkayn aan sharcigu soo ku soo degin baa dadkii lagu adkeeyey tashdiidkiina waswaas buu keenay kuwaad ka tukan waaye kuway ragcad dhaafi kuway labay dhaafi kuwa marka hore hareeruhu dayo u xoqxoqan kuwa candhuushadi maantao dhan sugu celcelinayo adigii agtiisaaha waxaad tukatay garan mayso ugu waswaasin mararka qaarkood waaa ka yaaba sanadaada ku jira war naga aamusina tiradbala kugu dhacday waxaa garanayaa waa eighty fiveki waan tukanaynay aniga nin sheekha isku ag tukanayna arday baan ahayn sheekhi waxba akrinayo isku ag tukanayn baa nin waswaas badan baana soo istaagay isagoo tii hore allahu akbarkii la wareegaya salaad cishay ahayd baan ragcaddii hore tukanay waan soo istaagnay ragcaddii labaad markaa dhexda marayno ee ajiblaansiibta uu ku hayo <laughs> ku jiranayo sheekha xaggiisiga xige baa sheekha isxiin waayey intuu ku dhuftay war oradna dhaaf shaydaan salaadiisuu wadaadka galay ilaahay qadarkiisa ninkii waagii dambaan arkayo naxdintii uu naxay shaydaanka waa ka buubay <laughs> waswaaskii waa ka yaraadayba markaasa waxaan war show haddii laga nixiyo qofka waxbaaba ka yaraan lahaa waxaa waswaaska waxa keena waa tashdiidka iyo ku adkaynta aan daliilka gaarka lahayn iyo xarajka salaad baad u istaagtay allahu akbar markaad leedahay waa inay niyada iyo qalbigaagu jooga intaasaa ku filan waa inaad ada iyo niyadu xiriiraan akbar racda iyo niyadu waa inay xiriiraan tashdiidkaasi nabigu intii saxaaba tukanaysay calayh salaatu wasalaam ee ku daba tukanaysay weligii ma dhihin waryaa niyadii adu ma xiriireen weligii ma dhihin weligii kuma imtixaanin dadkana ma la xiriirtay ma dhihin qofku marka uu soo istaago niyadiina salaad baad u istaagan tahay cishe allahu akbartiina waa tidhi waxaanu lagu leeyahay adoo maqan allahu akbar hadhihin intaasaa ku filan niyadii wixii intaa ka badan waa takalluf iyo tashdiid dhibkaad aragteen dhaxashiiye dadka wey intii usallidaan iska daynayna waswaasku aad buu intii hore oga yaraaday laakiin ogaad usallidii wili waan dhahnaa usallidii soomaalidu xataa intii afka ka daysay uurkay ka dhahdaan waxbaad ku garanaysaan hal calaamad baan idin siin markii imaamku allahu akbar yidhaahdo soomaalidu durbe allahu akbar ma dhahdo shucuubtan kale tala fud aqoonin allahu akbar bay markiiba dhihi carabiya ajamkay dooni ha noqdaane ninka soomaaliga sakanay ku qaadan aad moodo hoosta inuu ka akriyayo usalidii keliya way ku qaadan wixii aad baratay waa cajiibo waxaa laga yaabaa waxaa ka yara haroon dhalinyaradii usalli aan la soo korin en baabu usaliiba soo marin laakiin ragga iyagii hore anigi sheekh muumin iyo waxbaan yar hakanaynaayo waxaad moodaa bahashi inaa niyadii iswaafajiyadiibaa weli raadkii baa nagu haray ayib kadib wuxuu yidhi wain kaanat salaadu hadday tahay naafilatan salaad sunna ah muaqatatan oo waqti leh wajaba tacyiinu in la cayinoo ta loo jeeda ay tahay baa waajiba niyada lagu cayino ka ciidin salaad ciid waa kusuufin qorax iyo dayaxmadoobaad iyo wa ixraamin saqcadihii inaad xaj iyo cumro xiranaysa loo tukanayay wa sunnati duhri sunnadii duhurkiiyo wagayri daalika intaa waxaan ahayn ee lamidka ah wain kaanat munaafilatan sunna hadday tahay mulaqatan aan wakti lahaynna ajzaahu waxaa ku filan niyatu salaati salaadun inuu niyoodo salaaduhu waa laba sunankaa ah laftoodu sunan wakti gaara leh iyo sunan aan wakti gaaraba lahayn asunan lmulaqa la yidhaahdo caawa inaad salaatuleyl iska tukato intaad rabta tukato sunna mulaqa wey maalintii barqadii laga soo gaaro sunatu duxaa wixii aan ahayn ee ilaa waktiga zawaalka sunanka iska tukanaysana iyadana waa sunan mulaqa duurka kadib labadiisa ragcadood ilaa casarka afartiisa ragcadood intuu udhaxaysa haddaad salaad iska tukatana iyagana waa sunan mulaqa kuwaasoo kaleetin baad niyoon hadday rawaatibtii salaadaha ka horreeyey ka dambeeyey iyo duxadii iyo salaadihii ciidda iyo qoraxmadoobaadka iyo roobdooniyo ay yihiinna tan aad tukanaysa ee waktigan iskale ee xilligan dhacaysa baad gaar u niyoon labadaa sunno niyadii waa in lagu kala saaraa walow shaka hadduu shakiyo bacda takbiiri waatan meeshii dhibka dhibkuwa ka bilowday waata walow shaka hadduu shakiyo bacda takbiiri allahu akbar markuu yidhi kadib fi niyati niyadii buu shakiyey war miyaad niyootay mise maadan niyoonin kow aw fii shardihaa ama shardigii niyadu inay la xiriirsanto ama farad la sii niyoodo shuruudeedii buu ka shakiyey fa wuu aamusayaa faataxa wuxuu aqrinaya wuu joojinayaa bal maskaxduu dib u celinayaa inuu xasuusto dib buu u aqrinayaa taas uga jeedaa walow shaka hadduu shakiyo bacda takbiiri allahu akbar kadib fi niyati ay fii asli niyati maba niyootay buu shakiyey war niyahu miyaad niyootay mise waad maqnayd buu ka shakiye kow aw fii shardiha ama shardigii inay faral tahay duhurna tahay ama inay sunno tahay raatibo tahay ama ciid tahay buu ka shakiyey inuu ku daranyo in kale fa horta wuu ka haysanaya wuu ka gaabsanayaa sii salaadii kow dib buu maskaxdiisa ugu noqonayaa bal inuu xasuusto wixii uu niyooday laba mid bay noqon fain dakarahaa hadduu xasuusto qabla ficli ruknin intuusan rukni samayn faataxa intuusan aqriyin ama hadduu faataxa aqriyay intuusan rukuucin buu xasuustay wa qasura alfaslu kala saarka uu aamusnaayee xasuusta ku maqnaana wuu gaaban yahay lam tabtul salaadiisii buri mayso wain aala hadduu dheeraado aw bacda ruknin rukni kadib buu xasuustay qawliyin aw ficliyin ah batalad way buraysaa wuxuu ku leeyahay salaadii markaa dib u xasuusatee dib isugu noqotay haddaad soo xasuusato inaad niyootay haddaad xasuusatay inaadan niyooninbd hadda bilow wey taasi warkeedu waa iska cadiyey sooma waxaad dib ka xasuusatay si fiican baad u niyootay laba su-aalood baa kuu taalla muddo intee la eg baad daydayaysay xasuusta ma gaaban tahay mise waa dheer tahay midun bay noqon su-aal labaadna waa kuu taallaayo intii aad shakisanaydee daydayaysay wax rukni oo qowl iyo ficilood la timid ma jiraa mise ma jiro hadday jawaabtu laba mid noqoto way jiraan waxaan sameeyey oo rugni ah ama waktigu wuu dheeraaday labadaa mid hadday haan noqoto salaadaadii batalad buu yidhi laakiin labadaaba hadday meesha ka baxaan oo waktiguna gaaban yahay waxna aadan samaynin salaadaadii ma burayso masaladan dheerarka iyo gaabniduna curfigaa loo celin saasay yidhahdeen fuqahadeenna masaladaa way guraysaa waxay uga jeedaan marba hadduu waktigu dheeraada rukni baad samaysay cibaado aan asixin inaad samaysa lama ogolooda niyoonin cibaadada rukni baailaad samaysay ruknigaa baailka ana halmaankuuma geynine kas iyo camdan baad u samaysay de ninkii salaadiisii rukni camdi a sameeyoon mashruuc ahaynna baalat salaatuhu bay yidhahdeen ninkii kas rukuuc ugu dara rukuucdaad ku daraysa sharcigu ma ogola salaadaaday burin tan aadan niyadeedii hayninna waa rukuucaan sharcigu ogolayn baad ku dartay saas dare salaaddu way kaa buri halkaasay la mareen tan waktiga dheeraadayna hadduu dheeraada shay aan jirin bay la mid tahay yidhahdeen laakiin waa iska masala ijtihaadiyo uun khilaafaadka jiraan ayib masale kalaa timid walow qaaca niyata niyadii hadduu goosto waxaad go-aansatay salaadaba inaad isaga baxdo aw cazama wuxuu u qasday oo niyooday calaa qaطcihaa goynteeda salaadii waxaad go-aansatay isagaba bax oo waan ka baxay baabaad goosatay baalat salaatuka kuma sii jirtid oo haddaad ka noqotaba inaad hora la xidhataa waayo niyadii hore niyaa burisay taasi waa go'aansatay inaad ka baxdayba aw cazama calaa ficli qacihaa wuxuu u qasday inuu gooyo oo waxaad go'aansatay in niyadaadii aada soo afjarto salaaddii aad tukanaysay niyadeedii inaad badashood afjartaad go'aansatay labadani waxba ma kala foga aw shaka wuu shakiyey waa taraduday salaadda ma ka baxdaa ma isaga jirtaa hal yaqطacuhaa ma gooyaa mise salaadiisuu wataabuu ku taraduday iyadana baطalad baa soo socota aw nawaa fi rakcati اluulaa ama ragcadda hore isagoo ku jiru wuxuu niyooday qaطcahaa salaada inuu gooyo fi اhaaniyati ragcadda labaad ragcadda labaad markaad joogto isaga bax buu yidhi sooma dhici karta way dhici kartaa innaga soomaalidana qiso mashhuuraan leenahay nimankii masaajka salaada ninka kaga dhuuntay soo qiso maaha niman madaxweyne u socday oo nin dhexda kaga soo darmaday way dheheenna tuki afka isa saareen waxay dheheen markuu salaada aan galno ee aan sujuudno aan ka dareerno salaaddii baa la galay isagaa tukinaya nin iska wadaad oo miskiin u ahaa markuu sujuuday bay kabaha qaateen oy dareereen uu ka soo toosay sujuudi kalu sujuuday soo toosay shanqal ma dareemaya salaadda aduu ka baxay raggii ninba kama jooga marka salaada dhexdeeda kuwii ku tashadayna ku dar qolo salaada ku tashatay ma maqashay iyagoo salaada ku jira nimankaan nima qaar maxaabiis ahaa baa ka mida ah, nin baa igu yidhi aabbahay baa ka mid ahaa buu yidhi waxay dhaheen salaadaan naga asixin baa jirta inaan jamaaca tukanna mooyeen markii laysu keenay allaahu akbar war maxaa war la hayaa qolada ma tukanaydine way u ekaysiinayeen wayna ku dhex tashanayeen laakiin walow nawahad wow nawaa wuxuu niyooday fi rakcati uulaa ta hore isagoo ku jira qacaha salaada inuu ka baxuu go'aansaday fi aaniyati ragcadda labaad kaga bax buu go'aansaday markaaba salaadii way burtay aw callaqa alkhuruuja ka bixitaankii wuxuu ku xidhay bimaa yuujadu fi salaati wax salaada dhexdeeda dhici doona yaqiinan hubaal aw tawahuman ismoosiiso isaguu u haysto inuu dhici doono ka dukhuuli zaydin hebel inuu soo galo hebeloo soo socda ood og tahay inuu soo geli doono waad go'aansatay salaada iska xidho markuu soo galana ka baxa salaada dhexdeeda inuu kugu imanna waad rumaysan tahay iyadana baalat fi lxaali intaasoo dhan markaasay kaa buraysaaba saas darteed niyada salaadan lagu jiro goynteedu niyo tacliiq aqbali karta ma aha waa niyadu niya jaazima inay tahay baa asal ah oon ka noqnoqod lahayn hadday niyadiiba baltan iyo ka noqod iyo hadhow dhexda kaga baxay gasho haddaynan salaadba ahaynoo niyadu sidaa qaabkaa kuma asaxdo wey walow axrama biduhri duhr hadduu xirto qabla zawaali salaadu zawaalkii oon gelin salaadoon soo gelin duhurkii ama subxii oon soo gelin kuwa kalena waa lamide buu allaahu akbar yidhioo xirtay caaliman isagoo og waktiga inuusan gelin lam tancaqid salaadii guntabi mayso nin ciyaarayaa tahay wey waayo ina salaata kaanat cala lmuminiina kitaaban mawquutan waa waajib wakti leh waktigiisa ka hor lama tukan karo duhurkii ma soo gelin warkadaa kadaa ma soo gelina waan ogahay aduu iskadaa meel bay ka dhici doontaa ninbaa dad la tukaday bay dhaheen soomaalida war salaadii ma gelinay kadaayuu ka waayey war naga tag baalido waa la galay u iskala tukaday yidhahdeen laakiin markuu salaadii xiranayay buu yii bay dhaheen saas oona yidhahdaan haddaan waaan dhihi jiray minaaska maa akrisanayno usallii buu ihi harka digtiisa oon ka daaya ka waayo allahu akbar waa salaad barqadiis joogto duhur soo gelin oo ka daaya aan ka waayey allahu akbar ninkaasoo kale salaadiisa asixi maysade salaadu allahu akbar leeyahay waxuba rumaysan yahin inay weli waktigeena soo gelin aw jaahilan ma oga waktigii inuusan soo gelin inuu soo galay buu uhaystaa mana soo gelin incaqadat waxay guntamaysaa naflan sunay ugu xirmay oo salaaduu tukaday sunay noqon oo salaad farad la niyooday sunno miyay noqon kartaa haa ma wax daliil aad u haysaan haa oo muxuu yahay daliilku waxaanu haynaa asalaatu almucaada salaadda la celiyey keligaa haddaad soo tukatood jamaacada timaado la tukaa la yidhi sowmaa salaadii cishaha adu cishihii faradka ahaa baad niyoon fa innahaa takuunu laka naafilatan sunnay ku noqona nabiga yidhi sal ly slam mar hadday mowqiceedii dhici weydood horay farad u tukatay farad baad niyoon sunnayna kuu noqon tanna waa farad aad niyootay laakiin wakhtigiisii noqon waayey ogaansha la'aanna kuu geeyey sunnay kuu noqon waa sidii xajkaba la yidhi nin baa xaj xirtay xilligiisii oon la gaarin incaqada naflan cumratan cumruu guntami xaj noqon maayo waayo xilligan xaj maba asaxaba taasaa iyadana loo cuskaday mas'alada intaa hore waa niyadii takbiirtii baan soo gaarnay wa lafdu takbiiri lafdiga allaahu akbar ihi mutacayinun waa caynoobay bilcarabiyati af carabin lagu dhaho wahuwa allaahu akbar aw illaahu labarta kala af dambe akbarta al inaad geliso inaada gelina ha noqotee labaa laasim ah inay lafdigaa jalaalada iyo takbiirta aad ku dhawaaqdo iyo af carabi inaad ku sheegto wuxuu tii nabigu cala salaam baa wuxuu yidhi salaada furaheeda shardigihii dahaaro qaadasho wey وتxriimuhaa التakبiiru allahu akbar baa lagu xirtaa dadkii musii salaatiina wuxuu ku yidhi haddaad waysada dhamaystir salaaddu istaagto waysada dhammaystir qibladana qaabil uma kabir allahu akbar dheh weligiina nabigu intuu salaad xidhan jiray allaahu akbar buu dhihi jiray wuxuuna ina yidhi صalluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saad aragtana u tukanay intaasoo dhan baa u daliila qolaa waxay yidhaahdeen waana xanafiyadan haddaynala noole hindiganiyo wax allaalay allaahu akbar allaa weyn wey erey kastoo carabi oo allaa weyn ah way ku asixi allaahu acdamu bay ku asixi allaahu ljaliilu bay ku asixi sida allahu akbar ay ugu asaxayso waa un um biriwaaya bilmacnaa bay dhaheen dhib ma laha af carabi waxaan ahayn ma ku asixi waxay dhaheen haa ile nimanka farisiyiin bay u badnaayeene kutubtooda waxaa ku qoran haddaad dhahdaa khudaaya akbar khudaaya allah wey afka farisiyiinta khudaaya akbar bay ku asixi innagana af soomaali dad salaad ku tukaday weli ma maqasheen laakiin kuwa ku aadaamaad maqasheen anuu arkay ninkii ku aadaamay af soomaaliga ee yidhi intuu dhagaha faraha geliyey waa qaaweyn waa qaaweyn waa qaaweyn waa qaaweyn <laughs> yidhi salaadda markuu gelayana uu yidhi waa qaaweyn faataxadii wuu yimid soo ma aha alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin af soomaaliga ku akriyay waxaa mahad mudan waaqi caalamkan adduunkan rabbiga u ahaa ninkaas hadda waa dhintay allah unaxariisto waagdan buu iska daayay wiii marka lafdigan af soomaali salaadunba ku ilaah baa weyn ma lagu xidhanayaa karaa maya allahu akbarta waa inaad barato wey maxaad islaan ka tahay allahu akbar daadan garanayn laakiin intuu carabiga ka baranaya soo dhegayso waa faahfaahinba allahu akbartii baa hoos loo galay hadda walow asqaa hadduu tuuro xarfan minhu xaraf allahu akbarta ka mida ah hadduu tuuro hamzada horaa ka tagto allaahu akbar baa tidhi iyo wax lamida aw sakata ama uu aamusa bayna kalimatayhi labadan kelimodood allaahu iyo akbar aada dhexdooda cabaar aamusto allaahu intaad tiraahdo iska aamusto gadaal akbar aad ka dhahdo ood kala goyso jumladan aw zaada baynahumaa ama dhexdooda uu geliyo waawan wawo allaahu akbar uu yidhaahdo allaahu akbar haddaad tiraahdo aw bayna albaai wara'i ama ba'da iyo ra'da damba dhexdooda alifan uu geliyo allaahu akbar aad akbaar aad dhahdo alif ku taagto lam tancaqid salaadaa guntami mayso waxba kama jiro salaadaas waayo siiqadii sharcigu ku soo arooray umaadan dhihin masaladan waxoogay tashadud iyo tacanut baa ku jira shaaficiyada qaar waxay ku dareen xuruuftana sidii carabigaha inaad ugu hadasho weeye faatixadana waa la mid masaladan waxaa laakiin aada uga dooday aaaar badan oo sidan ka duwanna salafkii ka soo guuriyey alxaafid abu moxamed ibni xasmin raximah llahu tacaala fi lmuxalla bilaataari tashadudka intaa la eg xaraf xaraka ka bedelanta iyo xaraf la ismoodsiiyey inuu si khalada ugu darmada iyo laaximiyey oon macnihii iyo waxba ka bedelaynin salaada waxba u dhimi maayo tashadudkan intan insaa loo wada shardiyana lafteedu wax daliil tafsiiloo ku soo arooray ma laha dadka waxyaabaha saas oo kaleetaa mar kastoo lagu adkeeyana shaki iyo walwal iyo waswaas badan bay reebtaa fain cajaza qofki hadduu keri waayo allahu akbarti likharasin waa nin dhagoola akhrasku dhagala'aanta ma aha laakiin si kaloon soomaali ula doontaan waaye asamu ninka dhagahala baa la yidhaahdaa laakiin ninka dhagahala badanaa akhras buu noqdaa oo way raacdaa hadalka si hadalka dhagoolaha maxaa la yidhahdaa ya aflaawe aflaawe sheekh haddaad tidhahda mid dadabbaabaa loo qaataa calaa kulli xaal khasiga iyo samanku badanaa way talaazumaan midaar